طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال nacuudu billahi min xali ahli nnaar waxaynu weli ku jirnaa kitaabkeennii addurar saniya fi siyar zakiya waa darsigii saddexiyo tobnaad waxaynu ka bilaabaynaa beydka waxaynu ku jirnaa baabkii mucjizaadka wa qaala fi man iddaca alislaama waqad hasaa macahu lcida waxaama maca shidat alqitaali lilkufaari macahu biannahu min ahli nnaari fasadaqa allahu maqaala sayidii binaxrihi linafsihi camdalyadi wa qaala nebigu waxa uu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh fii man fii sha'ni man nin arrinkii wuxuu ka yidhi ninkaasoo iddaca alislaama islaam sheegtay walxaal qad qasaa uu la duulay machu nebiga maciisa wuxuu kula duulay alcida cadowgii gaaladuu kula duulay waxaama waanu u nusreeyey wuu u hiiliyey maca shiddati dagaal daran awgii lala qabadhe maca shiddati alqitaali dagaal daran lala qabo lilkufaari gaalada uu la dagaalamay macahu isagoo nebiga la jiida nebigu wuxuu yidhi biannahu min ahli naari khabarka halkaasu dhacaya biannahu ninkani min ahli naari wa ahlu naar fasadaqa allahu ilaahay wuxuu rumeeyey maqala sayidii sayidkiisii nebiga ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ereygiisii buu rumeeyey oo siduu u rumeeyey binaxrihi inuu isdhuundhabay linafsihi naftiisa uu dhuunta ka lisay camdalyadi si ogaana uu ninkuu dhuunta isaga riday oo uu dhuunta isaga lisay qisadan uu ka warramayaa waa qiso ay warinayaan saxiixaynku bukhaari iyo muslim nin baa nebiga raacay salawaatu rabbi wasalaamu calayh islaam buu muujisanayaa gaaladana waa la dagaalamayaa weliba wuxuu gaalada ula dagaalamayaa si aad u daran oo ragannimo badan oo uu aad u kala gaagaabiyey la soo hadal qaaday isagoo lagu dhaadanayo le ninkaasoo kale miyaad aragteen nebigu wuxuui maxayduu ka sheegi huwa min ahli naar rag baa fajacay rag baa huwa min ahli naar wa ahlu naar dabeetna waa la dabagalay nin baa yidhi walle waan ka war doonayaa nebigu iskamuu odhane aan ka war doono ninkii baa dagaalamay dagaalamay dagaalamay goor dambe uu rag badan laayo gaalo ah ayaa isagii la dhaawacay markii la dhaawacay ayuu adkaysan waaye oo sabri waaye lacalla inuu bogsadaaba laga yaaba deetana intuu seeftii qaatay ayuu halkaa iska saaray seeftii dhulka qotomiyey ayuu halkaas ka saaray wuu ku booday dhabarkay ka boodtay isagaa isdilay markaasuu ninkii soo noqday isagoo leh sadaqa rasuulullah sadaqa rasuulullah su nabigu la leedahay sadaqa rasuulullah suu aad noo sheegtay waan daba socdayoo sidaasay xaaladiisu noqotay marka inagu daahirka markay eegna qofka waa laga ydha qof wanaagsan yahay saxaabaduna daahirka markay eegeen nin wanaagsan oo weli kaalinqaada oo meel fiican ku jiray u haysteen laakiin nebiga maxaa loo warramay xaqiiqataa ka duwan oo ah halku ku dambayn doono iyo khaatamada nebiguna waa kilaa inama alacmaalu bilkhawaatiim khaatumadu bay ka tahay waxaanuu qabtay waxaanuu qabtay iyo sidanuu ahaa ma muxuu ku dambeeyey taasaana halisa weeye ilaahayna mar walba waa in la weydiisto inuu ilaahay khaatimada inoo allah inoo hagaajiya khaatimada ducooyinka nebigana waxaa ugu badnayd allahuma ya muqalib alquluub habbit quluubana cala diinik wa qaala nebigu wuxuu idhi fiiman nin wuxuu ka yidhi iddaca alislaama islaam sheegtay walxaal qad hasaa uu la duulay maciisa uu la duulay alcida cadow kula duulay waxaamaa ay waxaamahu oo u nusreeyey oo min almuxaamaa waa ilaalin nebigu ilaaliyu u nusreeyey maca shiddat alqitaali dagaal daran uu la galay lilkufaari gaalo macahu maciisa uu la jiray ayuu nebigu maxay yidhi maquuluqowlka waa kan biannahu ninkani min ahli nnaari wa ahlunaar fasadaqa allahu ilaahay waa u dhoweeyey maqaala sayidi hadalkii sayidka oo siduu ugu dhaboobay binaxrihi wuxuu dhuunta ka lisay linafsihi naftiisii camdal yadi intaa wuxuu ku dhammaystira beydko camdalyadi gacan camdi oo ogaana ayuu dhuunta isaga lisay wa kaana waxaa ahaaday min cutaybat bni lahbin cutaybat bni abi lahab adan lahu adan dhibaato lahu nebiga dhibaateeyo dacaa calayhi dabeeta waa habaare fa wajaba waa waajiba warkii yusallidu allaahu in ilaahay ku salliduu ku habaare alayhi ninkan cutayba kalban inuu ilaahay ku sareeyo bahal faqatalahu waxaa dilay alsadu libaax baa dilay qatlan sacbaa dilid adag buu dilay libaaxuyoo meel halisu kala baxay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku aqbalay waxaanu weli ku jirnaa qaybtii ducooyinka ninka la yidhaahdo cutayba ibni abilahab waa wiil uu dhalay cutba abulahab laba wiil buu dhalayoo waa cutba iyo cutayba weliba saynu soo marnay waxay kala qabeen laba habloodoo nebigu dhalay aabbihii baa ku yidhi fura aabbahood baa ku yidhi fura deetna way fureen nebiguna waa ku alxamdulilaystay inuu soo furo ninkan cadowga ahi ubadkiisii daahirka ahaa inay awlaad gaala alla joogaani may habboonayn intii uu gabdhaha soo furay kabacdi ayuu nebigu hor yimioo candhuufuu wejiga kaga tufay aan wax sababa lahayn ayuu wejiga kaga tufay deeta nebigu wuxuu idhi allaahumma sallid calayhi kalban min kilaabik ilaahay oo ninkan adiyadda badan ay aydaada ka mida iyo bahal bahalahaaga ka mida ku sallid ducada nebiguna cidla dhici mayso ninkii ilaahay waa u aqbalay socotuu u baxay xagga ayay yamaamay tageen meel raashinka laga soo iibsan jiray dabeetana meeshii markay joogeen ee ay ku dhow yihiin meel la ydhaada sarqaa ulyamaama hal markay marayaan ayaa habeenkii hoydeen libaax baa afarta goonyood kaciyey ninkuu basakatiyey wallaahi way cunayaa wallaahi way cuna waan la yaaba oryah miyaad soo waalanaysa intaasoo nin baan kula joognaa intaasoo waranaya hubaanu wadannaa maxaad la sakisantahay maxamed baa ii baryayoo kolle way cunaya aryaah afar dabna hareeraanu kaaga shidayna dhinacyadana waannu kaa seexanaynaa xagguu soo mari weligiinba wada buuri weligiinba wada sidii bay yeeleen dabkii bay hareeraha kaga shideen gaar dablay ka qabteen goor dambe gameenubu soo booday baalka odayaashu waxay kaga sheekeeyaan waaba isbiriin meeshuu doonu ka boodaya mana sangadho dabeetana saa markuu dhulka ugu dhacaya xataa waxaad mooddaa shalmad dhulka ku dhacday dhab isagunbuu qaatay uu la noqday khalaas halkii ilaahay ugu talagaluu mariye marka adoon ilaahay oo tawxiid loo soo dhiibay oo naar la baxsanaya oo janno kuula ordaya ayaan candhuuf ugu abaal gudaya waxa weeyaan abaalaan taa ahayn haba yaraatee ma lahayn wa kaana min cutaybata bni abi lahbin adan lahu dhibaato ayuu ku sameeyey dacaa calayhi nebigu waa habaaray fa wajab waa waajibtay yusallidu llahu ilaahay waa ku salliday calayhi ay calaa hada alcutayba kalban bahal qatalahu waa dilay alsadu libaax baa dilay qatlan sacba qatlan sacban beydkana waa ku buuxinaya bartuu kala baxayna wuu sheegaya oo nin cidlo iska maraya dee aayar buu qaban la meel halisa inuu kala baxayna waa sheegayaayo rag difaacayay iyo qorsho la dhigay ayuu kala dhex baxay waqad shakaa lahu quxuuط almaطari shaakin ataahu wahuwa fowqa almimbari waqad shakaa quxuuta almatari roob inuu roobkii inuu qaxdiyey oo u guray shaaki nin cawdaa uga cawday shaakigaasoo ataahu u yimi walxaal huwa nebigu fowqa almimbari mimbarka uu kor saaranyay fa rafaca waa qaade alyadayni labadii gacmood lilaahi ilaahay dartii buu u qaadayo wamaa iyada oo qascatun gobol yar qasca gabal yar walaa saxaabun daruur fi sama aanay samada ku sugnayn fatalacad way soo baxday saxaabatun daruur baa soo baxday waintasharad way faaftay fa umtiruu waa la roobeeyey jumcatan tawaatarad haydaanka inaga raacaya waaye haweeney ha ku mashquulina khayr allahi siiyo iska soo jeesta fa dalacad way baxday saxaabatun daruur baa soo baxday oo waintasharad way faaftay fa umtiruu waxaa la roobeeyey jumucatan jumcaa la roobeeyey tawaatarad jumco dhammaystiran oo istaba socda xataa shukii lahu ilaa looga cawday inqidaacu subuli jidadkiina go'een fa aqlacat way fuqday lammaa markii daca allaaha ilaahay uu baryey alcaliya allaha sarreeya qisadanna waxay ku qoran tahay bukhaariga iyo muslimka anas baa warinaya anas maalik radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahy nebigoo jumca khudbadaynaya ayaa ninka ka soo balay ka soo galay kadinka wuxuuhi yaa rasuula allah halakat ilamwaal wanqadacat isubul xoolina naga baabee tareeyadiina xidhmee abaar baa laysu socon la'ayay fadcu llaha an yuqiiana ilaahay noo bari in ilaahay na robeeyo deete nebigu si kaleba ma samayne laba gacmood buu taagay allaahuma akhina mimbarkiina kamuu degin wuxuu leeyahay samada waannu eegaynayo iska daa daruure gabal yarna gabal waa yartay aad u yar tahay gabal yarna ma jirto dabeetna buurta salci laydhaa dhabarkeeda waxaa ka soo muuqatay qascad yar gabal yar baa ka soo muuqatay way ballaadhatay way fiday markaasay madoobaatay markaasay onkadiiyo roo bilowday guryihii kamaanaan gaadhin buuhi guryahayaygii kamaanaan gaadhine gidaarradaan isku hagaagaajinayni fa amdarat jumcatan waxay daaysay jumco dhammaystiran jumca halkan maxaa looga jeedaa wiig baa jimcatu jimce toddobaad baan loo kala bixin ilaa jimcadii dambe iyadoo khudbaddii lagu jiro uu nin soo galay ma kiibaa laftiisii mise waa mid kale markii hore muxuu u socday istisqa roobdoon iminkana muxuu u socdaa istisxaa istisxaagu waxa weeye ilaahw roobka hareeraa naga kala gee jooji maaha hadduu joojiyu sooba noqon waayo ilaahay jooji lama idhaahdo lakin waxaa dha ilahay hareeraha ayaga allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma cala alaakaami waldiraabi wa butuuni alawdiyati wa manaabiti shajar ilaahu buuraha iyo haaraha yaryar iyo togaga iyo meelaha roobkumaarata daaqu ka baxo wuxuu idhi rasuul dadkiina waa baaba'een taariikhyadiina waa go'eenoo daad baa xidhay xoolihiina waa kadaalik way baaba'een oo xoolaha qudhood markay soo bixi waayaan ee waxay cunaan waayaan roobkaaba dila nebigu wuxuu idhi allahuma xawaalayna walaa calayna saasuu gacanta idhaah meel alla meeshuu farta ku fiiqaba taruurtu waa ka kala dhaqaaqdaa axadulculamaa baa wuxuu yidhi fartaa nebigu fiiqayey ayay soomaalidu waxay kala baxeen taruurta farta ku fiiqin way kala cararaysaa waa kuwa saa yidhaahdaa roobka halkaasuu marayoo hee meel fog bay ka dooneen meel fog waxna way ka jiri karaano dee nebigu markuu kala fiiqayey fartu ku fiiqe inkastoona iyagu nebigii oo kale ahayn haddana way dhici kartaa inay kala cararto markaa farta ha ku fiiqinba ilaa yaraantii la odhan jiray waqad shakaa uuga cawday lahu linabiy nebiga quxuuta almatari madarkii roobkii inuu qaxdiyey qaxdiga waxaa la idhahdaa engeg roobkii inuu roobay ma waaye shaakin mid cawdaa uga cawday ataahu wuu yimi walxaal huwa fowqa almimbari farafaca waa qaaday alyadayni labada gacmood lilaahi alla dartii wama iyada oo qasacatun qasacatun bay idiin qoray soo ada u fadeeye sukuunta ka wanaagsan qazacna waa la odhan karaa qazcatan qazcatun waa gabal yar walaa saxaabun daruur fi samaa fatalacad waxaa soo baxday saxaabatun waintasharad way faaftay fa umdiruu waa la roobeeyey jumucatan usbuuc tawaatarad usbuuc istaba socda xataa shukiya lahu ilaa looga cawday inqidaacu subuli jidadkii inay la go'een daadad iyo roobab fa aqlacad way fuqday lammaa markii daca allah alla uu baryey alcaliya allaha koreeya wa adcama waa quudiyey alalfa kun ayuu quudiyey zamaana alkhandaqi xilligii macrakadii khandaq min duuni saacin wax saac ka yar wa buhaymatin iyo nayl yar oo baqiya hadhay bacda nsiraafihii markay ka leexdeen markay ka tegeen can iطacaami cuntadii aktaru way ka badnayd mima kaana min طacaamin cuntada markii lasoo dhigay intay ahayd iyo markay ka tegeen waxa badnayd markay ka tegeen kadaaka saasoo kale wuxaa ilaahay ugu badiyey qad adcamahum min tamrin timir buu alla ka quudiyey timirtaasoo atad ah bihi ay la timi jaariyatun jaariyad inan yari fii suqurin inan yaraantii weli ku jirto dhallaani timir ay la timi ayuu ilaahay ka quudiyey halkan wuxuu inoogu sheegayaa laba mucjiso waa mucjisada afariyo soddonaad iyo tashaniyo soddonaad labaduba waxay dhaceen intii lagu guda jiray qaswatulkhandaq dagaalkii gardarada ahaa ee quraysh iyo qadafaan iyo yuhuuddu ku soo qaadeen madiina oo bil taqriiban lagu gadaana bil baa lagu meersanaa bishii gaajo badan baa la dareemay difaac baa lagu jiraa dhaxan baa dhacaysa maryo fiican ma qabaan xaalad baa la soo maray jaabir ibnu cabdilaahi oo aroos ayaa wuxuu arkay nebiga xaaladiisu qiyaasay deete wuxuuhi wallahi nebigu waa gaajoonayaa guriguu ku soo laabtay gabadhiya maxaa yaalla dee in yaroo raashina oo saac ka yar saac waa saddex kiilo wax saddex kiilo ka yar labiya badh ama laba iyo nayshan yaree baraarkii halkan joogta kutubta qaarna waxay qorayaan inay ahayd waxar yar ama waxar ha noqoto ama nayl baraara ha noqotee intaasaan hayaa deete wuxuuhi intaa diyaari nebiga iyo qof ama laba qof ayaan soo kaxaynayaae hadday ugu bataan waa isaga iyo laba qof oo kale ama saddex qof afarba ka dhig intaasaan soo kaxaynayaae diyaari neefgeelana waa qashay qooshkiina waa qooshtay nebigii wuu tago dhogtuusa rasuul allow wax yar baan meel ku soo liqaamiye adiga iyo laba qof oo kale inamariya oo waa intee waa intaa kaiirun tayib buuri waa wax badanoo ilaahay wanaajiyey waa wanaagsanoo badan yaa ahl alkhandaq waar ciidankow afmugii waxaad laba nin ugu tala gashoo ciidan lagu fayliyey ciidankow inna jaabiran qad sanaca lakum su'ran fa xaya halaa buudhi casuumad baa laynoo sameeye xaya halaa inamariya waa la soo dhaqaaqay subxaana wadaad jiilaalsolomoodhan injir lagama taabto yaa niman dee gaajoonaya la yidhi inamariya casuumado deeto waa la soo dhaqaaqay jaabiru ka sii dheereeyey qofkii dumarahayd buu u sheegay way boodda markii hore miyaasla yaabeen waxaad samaynaysa haddana waa isbar qabato waxay tidhi nebigu ma ku weydiiye iyo haa haddaa isagaa war oge iska aamukol hadduu ku weydiiyo way isbar qabatay nebigu wuxuu farriinu sii faray dheraygana waxba ka saarina laxooxdana ha dubina ilaa aan markuu yimi ayuu ku duceeyey bilaaba buu wuxuu dumar kula duwa u yeedho dumarku la dubo u yeedo raggiina wuxu uhi soo gala raashinkii iyo loxoodii baa laysugu dara way dhergaano waa baxaan soo gala waa baxaan kun bay ahay maalintaa haydeen jaabir baa lawid wuxuuhi kun baanu hayn laakiin waxaan ubaabu yidhi hadday tobanku soo geli laayeen inay halkaasun ka susumi laayeen bixi laayeen markay intiiba dhergeen baa wuxuu yidhi raashinkana wada oo duba dherigana ka dhura uun dadka gaashaa heshaye madiine wada gaadhsiiyo wixii aad gaadhsiin kartaan qofka dumara waxa laga sheegay haddaanna anagu daalin oo iska saarnaan lahayd inaan cidibo ka daashayn oo la wadi laayuun ayaa laga tilmaamay qisada kale dhacday waxay ahayd nebiga iyo saxaabada iska fadhiya ayaa inan yara ag martay inan yar markii leey waa sagaal jir toban jir meelaha waa ukhtu nucmaan ibnu bashiir nucmaan bay walaaliyiin dabeetana wuxuu idhi kaalay maxaad ahayd heblaayo oo maxaad wadaa timir yaa lagugu soo dhiibay aabbahay waa bashiir ibnu sacad iyo nucmaan iyo abtigood cabdillahi bnu rawaaxa waa yarta abtigeed iyo walaalkeed iyo aabbaheed in yaro islaantu usoo tiri bal odayaashu iska intaa yar ha jecsintaan wuxuuhi halkan soo dhig go' buu ku guglay xabad walba meel buu u tuuray ciidanka soo kaca way soo kaceen timirtii hareeraha ka daadanaysa hareeraha ayay raggii ka dhergeen iskaga tegeen marka nicmooyinka iyo barakadaasi ilaahay baa subxaana wa tacaala u hawl yareeyey wa adcama alfa kun ayuu quudiyey zamaan alkhandaqi xilligii khandaq min duuni saacin saaca wax ka yar wa buhaymatin iyo nayl yar oo baqiya hadhay bacdan siraafiin ma waxaa tidhaha baqiya waxa hadhay bacdan siraafihii markay ka tegeen can iطacaami cuntadii waxa hadhay akaru mima kaana min طacaamin cuntadii hore taallay mid ka badan baa hadhay kadaaka sidaasuu qad adcamahum uga quudiyey min tamrin timir atad bihi ay la timi jaariyatun fii suquri inan xaalad yar ku jirta oo da'yar wa amara alfaaruuqa cumar buu amray an yuzawida inuu sahayo mi'iina arbaan afar boqol mi'iina boqolaal arbacan afar ah ataw oo yimi fa sawada waa sahayay watamru timirtuna kaana waxay ahayd kal kalfasiili sidii qurbac alraabidi fadhiya timirtu waxay leekeed qurbac yaroo fadhiya kaannahu waxaabad moodaa maa masahu inaanu taabanin min qaabidi mid xantoobsada afar boqol oo saxaabi oo jihaad u baxaya ayuu nebigu yidhi cumarow timirtaa sahay ka sii waa timir qurbac fadhiya leeg qurbac fadhiya weli maaragtee laba jir saddex jir waa intaa meelaha nus mitir meelahaasuu leegi timir intaa leegi waa taqriiban gadbad waxaan dhaamin wey ama laba gadbadood ragguna waa afar boqol mid walba kiishadaa loo buuxinaya cumar baa bismillaah yidhi oo u buuxiyey timirtii wuu eegay mise waxaad moodaa markuu taabtay iyo iminka inay iminka badan tahayoo aan cidiba taabanin ayaad mooddaa halkaasay ka baxeen wa amara alfaaruqa faaruq buu amray cumar an yusawida inuu sahayo yusawida waa lifidlaaq mi'iina arbaan boqolaal afar ah ataw oo yimi fasawwada waa sahayay watamru timirtuna kaana waxay ahayd kal fasiili raabidi qurbac yaroo fadhiya alraabid bimacna aljaalis kaanna waxaad moodaa maa masahu inaanu taabannin min qaabidi axmed ayaa warinaya kadaaka sidaasi leeg aqraasu shaciirin aqraasu gobollo jabab shaciirin shaciir ah oo jucilad la yeelay min taxti ibti anasin anas kilinkiladeeda hoosteeda ku hayay ayaa faakalad waxaa cunay jamaacatun koox minhaa ka mid ah oo ah wahum dhammaantoodna qad shabicuu way dhargeen wahwa akhraastiina kamaa aataa lahum siduu ula yimi weeye wa adcama aljeysha ciidanka ayuu quudiyey fakullun mid kasta shabica waa ka dhargay min miswadin weel timireed wamaa baqiya fiihi wixii ku hadhay dacaa waa u yeedhay dacaa waa ku duceeyey lisaaxibilmiswadi ninkii sahayda lahaa fiihi ayuu ugu duceeyey fa akala minhu waa ka cunay xayaatahu intuu nebigu noolaa ilaa xiini qutil ilaa laga dilayay cumaanu cumaan ayuu daaca ka lumay wa rawa waxay wariyeen anna xamala inuu ka xambaaray hamsiina wasaqan konton awr minhu miswadka lilaahi calaa allaha sarreeye ewgii inu ga qaaday laba qiso oo cajiibuu sheegayaa amaba saddexbaabay noqonaysaa mid waxa weeye koox sideetanah iyo laxoox yaroo shaciira shaciir waxa la dhahda marka intaa la hagaajiyo la dubo qaybteed ba aqraas la ydhaha aqraastu waxa weeye waa jab laxooxa jeex aynagu nana jeexya laxooxa oo shaciira oo uu halkan ku siday anas malik awdhi soo dhig waa la soo dhigay dabeetana siddeetan saxaabi baa ka dhargay oo cunay arrinkaa waxaa warinaya bukhaari iyo muslim qisada kale waxa weeye nin saxaabiya ah, cafwan abu hurayru ahaa abu hurayra wuxuu lahaa miswad miwadku waa kolay kolay timireed buu lahaa kolaygii timirta ugu jiray ayuu nebigu uhi waa balkeen kolaygaagii waa la keenay wuu duceeyey dabeetna way ka cuneen way ka cuneen waxay cunaanba cunaanba cunaanba way dhammee waayeen siduu rasuul alla waa sidee siduu uu ducaysan yahe ka cunuun wuu ducaysan yahaye ka cunuun wuxuuhi meel baan dhigayoo gacantumaan geliyaa qisadana waa uu tooga cajiibsan intii nebigu noolaa bartiin baan ka cunayey abubakar intuu haystana bartuun baan ka cunayey cumar binkhadaab intuu haystay bartuun baan ka cunayey cumaan intuu haystayna bartuun baan ka cunayey maalintii cumaan la dilayey ee fallaagadu ay ku kaceen khalkhalkii iyo wixii la dhacayay ayaa layga xaday dabeetna maalinkaasaan waayay buuioo oh, meeshii ishii yaradee iska irmaanay maalinkiibay gudhay buuri dabeetana abu hureyre wuxuu odhan jiray saddex arrimood baan aad uga warwaraa dhimashadii nebiga waan ka warwaraa salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumaan dilkiisiina waan ka warwaraa iyo miswadkaygii iyo kolaygaygi qudhiisii kolaygaygii shahiiday <laughs> kolaygaygii ila waa kii iska dhuuqaye marka waa mucjiso markii hore maxaynu arkayna cunta iminkuun badataa tani waxay noqonaysaa taqriiban dhowr iyo sodomeeyo sana wey soddon sano taqriiban ayuu halkaasun gacanta gelinayay kadaaka waxaa la mida aqhraasu jeexyo shaciirin ah oo jucilad la yeelay min taxti ibdi anasin anas kilinkiladayda hoosteeda oo waxaa culimmadu uga jeedaanuun kilinkilada markay sheegayaan waa wax intaasi qaadi karto marka waa dhici karta inu ku hayay inaanu ku hayna way dhici ee waxay markay yaraanayaan bay yidhaahdaan in kilinkila qaadi karto inna waxaan inta fartaa leeg baynu dhaan marka wax tilmaamayno faakalad waxaa ka cuntay jamaacatu minha koox a wahum iyaguna qad shabicuu waa dhargeen wa huwa kamaa ataa lahum waa siduu ula yimi wa adcama aljeysha ciidan buu quudiyey fa kullun mid kastaa shabica wuxuu ka dhargay min miswadin miswadka waxaa laydhahdaa wicaa'u tamri weelka timirta miswad laydhah waa kolay wamaa baqiya fiihi wixii hadhay dacaa waa ugu duceeyey lisaaxibi lmiswadi kii kolayga lahaa fiihi ayuu ugu duceeyey fa akala waa ka cunayey minhu kolaygii xayaatahu damiirka ha u celinin kolayga xayaatahu ay xayaata nabiyi intii nebigu noolaa ilaa xiini qutila cumaan ilaa cumaan laga dilayey waa soddon sano taqriiban daaca waa lumay warawow waxay wariyeen an xamala qodobkana waan ka boode weliba kamuu cunaynine ciidankana waa uu ka dirayayoo konton awr buu ka raray konton awr ayuu ka raray ilaahay dartuu uga rarayoo ciidamada baxaya ayuumbuu u raray konton awr ayuu kolaygaayar ka raray warawow waxay wariyeen an xamala inuu ka xambaaray hamsiina wasaqan alwasaq waa xamuulat lbaciir awrku intuu qaado minhu ayuu ka qaaday lilaahi calaa ilaahay dartii allaha sarreeya wa fii binaa'ihi markii uu dhistay ee uu la aqalgalay bizaynaba zaynab acama wuxuu quudiyey khalqan kaiiran khalqi fara badan min tacaamin cunno qudima loo keenay ahdad lahu waxa u soo hadiyaysay ummu sulaymin ummu sulaym rufica waa laga qaaday min baynihim dhexdooda wa huwa kamaa qad wudica isagoo ah sidii lagu dhigay maalinkuu nebigu zaynab la aqalgalay waa zaynab binti jaxash cunno badan lama haynin xaaladihii adkaabay ahayd umu sulaym ayaa cunto yaroo isugu jirta aqid caana fadhi iyo shaciir iyo timir ayaa u soo hadiyeysa intiibu nabiga saxaaba yidhi kuluu cuna khalqan kaiira may tirsanayne gacantuba wadageliyeen isagoo sidiisiiyay ka dhaqaaqeen marka cuntooyinka la badiyey ee muddada jiray ee barakoobay aad ba u badan wa fii binaa'ihi markii uu dhistay bizaynaba zaynab uu dhistayna adcamaa waa quudiyey waalifu itlaaqe khalqan kasiiran khalqi fara badan min dacaami cunno qudima loo keenay ahdat lahu waxaa u soo hadiyeysay ummu sulaymin waa hooyadii anas bnu maalik waa laga dhex qaaday min baynihim dhexdooda weelkii baa laga qaaday wahwa weelkii oo kamaa qad wudica sidii loo dhigay isagoo ah oon waxbaba iska bedelin waaljeyshu ciidanka fii yowmi xunaynin maalintii xunayn id xilligii rumuu lagu tuuray minhu xaggiisa lagaga tuuray biqabdatin xantoobo turaaban ciida husimuu way jabeen wa anzala allahu ilaahay waa ku soo dejiyey bihi xantoobada kitaaban kitaab buu ku soo dejiyey wamtala'ad way buuxsantay acyunuhum indhahoodu turaaban ciid bay ka buuxsantay dagaalka xunayn wuxuu ku xigay fatxu maka maka markii la furtay sideed maalmood ka bacdi ayaa waxaa loo dhaqaaqa xagga iyo xunayn xunayn waxa weeye waa goob magaceed laakiin goobta ayaa ku dhaqan qabiilka ladhaa hawaasin iyo haqiif oo isu arkayey laba qabiiloo xoog badan kol haddii qurayshu ka soo faraxashay cidda ku xigtaa waa innaga innagu maynu kaga horrayno ciidan laxaaday diyaarsadeen waxay damceenay soo weeraraanba nebigaa weerar tegey iyaga qudhoodu way kaarteeyeenoo halkii shalay lagu ogaa ayay ka soo qadimeen muslimiintu way sir cajabiyeenoo labayo kun bay ahaayeen waxay dheen lan nuqlaba alyawma min qilla maanta wax kaleba ha joogtee yaraan lanagaga adkaan maayo meel dhexunbaa loogu soo galay ninka hogaaminayana wuxuu kula shuruutamay markay buurtaa ka soo dhaadhacaan leebka iyo qaylada iyo orodka isugu dara muslimiintumaa mar keliya qaylo iyo leeb iyo wax maxaana ku jira laba kun oo sideed cisho islaam ahaa sideed cisho muslimatulfatxi kuwii baa dhoonta jabiye dadkiina waa wada yaaceen nebiga in yari xagga waxay u sii socdaan gaalada markii dambuu nebigu yidhi cabbaasow adaa cod dheeraaye qayli oo ansaaru qayli ansaar baa loo qayliyey muhaajiriinna u qayli asxaabu shajaran si gaara ugu qayli ee joogay xudaybiya way soo rogeen ninka hashu u soo noqon weydaana hasha wuu sii daayo wuu iska soo tuuraa seebtun buu kala degaa markii laysku soo noqday si fiican laysu abbaaray ayaa nebigu yidhi al'aana xamiya alwatiis immikay xaaladda kululaatay sidaa rabeymka u socotaa markiiba wuxuu ugu daray xantoobo ciidu qaaday saasuu tuuray deetana xantoobadii ilaahay ciidankii buu gaadhsiiyey aduu xantooba tuur iminka markan halkay gaadho mitir gaadhi <laughs> waa ciiddee dhagax maaha dhagaxaba waxuga gaadhi karee xantoobo ciidu saa tuuray ta ka sii daran waxa weeye indhahay qayqaybsantay indhahay u qaybsanto mid walba labada indhood iyo labada dule sankay ka gashay laakiin sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu tii xunayn u soo qaatay oo tii badaru soo qaadan waayey waxaa laga yana ilduuf tahay waayo ta badar baa ka horraysay tay aayaddu ku soo degtayna beder bay ahayd beder buu nebigu xantoomadaaasoo kala qaaday wuu tuuray markaasuu yidhi alaa shaahat ilwujuuh wejigiinna allaha dooriyo nin walba waxay kaga dhacday labadaa indhood iyo labadaa dul ee sanka wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa marka laba goor bay noqonaysaa inuu nebigu saa yeelay ciidankana sidiibuu ku jabay marka waljad way buuxsantay acyunum indhahoodu turaaban ciid bay ka buuxsantay xantoobadaada yari ciidan badanumaba qaybsanta xataa kadaa waxaa la mida atturaabu ciid ayaa fii ru'uusil qawmi qoomka madaxooda qad wadaca uu dhigay nebigu walam yara ma arag minhum iyaga axad qofnaba qisadan kale ee labiyo afartanaad ee uu sheekhu mucjisooyinka ku soo gebagabeeyey waa markii nebiga la shirqoolay ee la doonayay in la dilo habeenkii loogu talagalay in la dilo nimankii la diyaariyey guriga hortiisay fadhiyaan gogoshana cali buu kaga tegey markuu kadinka furay dee waxay ahayd rag dhibaato u socday hayde inay boodaan ilaahay baa seexiyey cidimo ma arag deetee nebigu wuxuu qaaday ciido mid walba waxoogay buu wuu sii calaamadinaya waan idin dhaafay walow idinka shaqaystay maca salaama wajacalna min bayni aydiihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynaahum fahum laa yubsiruun culimmadii quraanka noo dhigi jirtay aayaddaa waxay odhan jireen markaad wax ka dhuumanayso ayaa la ahriyaa halkaasay uga socdeen birbirisada ma taqaana markay wax kaa lumaan allahu nuuru samaawaati walard haye midba waxbay ku yar calaamadiyeen qur-aankaoo aayadba magac gaaray siiyeen marka waa macquul runtii inaad akhriyi karta iyo wixii la mid a hadhowtaan inuu imanaya war maxaad maxamed walle waa kaydin maraye madaxiinana ciidda saaray deetna saasay yidhahdeen deetana waxay ka eegeen albaabka daloolkiisa warsow kaa hurdo maaha waxaad is weydiin kartaa maxay u weerari waayeen iyagoo dulmi samaynaya oo dacwadda ka hortegaya oo nebi ilaahay dilaya haddana dhaqan bay xeerinayaan carab agtooda waxaa ceeb ku ahayd nin hurdoo la dilo iyo qof la miro waa inaad tiraa xabadda u toos istaag markaad ka kacdo aynu isgelaynaa taasay ilaalinayaanoo may mirin isagoo hurdana seef kumay googoyn kada sidaas aturaabu ciid fii ru'uusi lqawmi qad wadaca wuu dhigay walam yara ma arag minhum xaggooda axad qofnaba wa kan badana oo badana lahu nebigu intuu leeyahay min mucjisaatin mucjisooyin bayina aad u cad alla badana waxa ilahay mucjo tadiiqu waxaa cidhiidhyamaysa anha ay an sardiha in la sardiyo la taxo alkutub almudawana kutubta la qoray ma wada qaadi karta buuri haddaynu taa jamciya ma jamcin karnee labiyo afartankaas ayaanu ku dhaafaynaa baabu dikri khasaa'isihi sala allahu calayhi wasalam halkanna wuxuu sheekhu kaga hadlayaa khasaa'is rasuul mucjisaadka waynu garanay iyaga khasaa'istu waa maxay nebiguu gaar la yahay oo aanay nebiyaduna la lahayn ummadda caadigina la lahayn cidiba aanay la lahayn ayuu tirinayaa taqriibanna wuxuu inoo tirin doonaa saddex iyo toddobaatan khaasiyo oo nebigu gaar la yahay ayuu sheekhu tirinaya qaar kalena shaarixaa ku daraya marka aad ba u badan yihiinoo aad waa wax badan mawduucan la ydhaha alkhasaa'is waxa koobaadee si wacan uga hadlay alimaamu shaafici buu ahaa kitaabkiisa umka ah ayuu hadal furfuran ku sheegay waxaa ku xigay abulcabaas ibnulqaas iyo bayhaqi iyaguna way ka hadleen laakiin wax kitaab ka qora waxa ugu horreeyey sheekha ladhaa ibnu dixya alkalabi oo ahaa nin andalusiya wuxuu ku qoray nihaayat usuul fii khasaa'is arasuul intaa wixii ka dambeeyey culimo badan baa arrinkaa faaqiday alciis ibnu cabdisalaam muqladaay subki ibnu mulaqin bulqiini ibnu xajar suyuudi suyuudi baana ugu fara badanoo laba kitaab buu leeyahy alkhasaa'is alsuqra iyo alkhasaa'is alkubra marka khasaa'ista aad baa looga hadlaa khasaa'ista waxaa u asala xadiisku nebigu lahaa fudiltu cala alambiyaai biittin nebiyada waxaa laygaga fadilay lix arrimood iyo xadiiska kale oo odhanaya ucdiitu khamsan lam yucdahunna axadun qablii waxaa laysiiyey shan arrimood oon cid hore la siinin ardaygu wuxuu isweydiin karaa oo nebigu lix baa laygu fadilay buu leeyihi ama shan baa laygu fadilay saddex iyo toddobaatanna waynu sheegaynaa xagee waxad ka dhaafsan yihin sid iyo khams mafhuumulcadad baa laydhaa mafhuum lagama sameeyo shan uunbaa laygu khasisay maaha shantu waxay ka mid yihiin waxa laygu khasiisay waa adigoo yidhaahdaa waxaan hayaa boqol dolaroo masaaj baan ku daraya maad odhanin waxaan hayo xoolaba waa boqol maad ee eh, boqol baan hayaa macnahedu boqolkaa meel baan u wadaa weeye qaar kale inaan haystaana wayb laga yaaba inay badan tahay waaye khasaa'istaa wuxuu sheekhu u qaybiyey afar nooc sheekheennu wuxuu u afar nooc waxyaale nebiga waajib ku ah oo innaga waajib inagu ahayn kow waxyaala isaga xaaraan ka ah oo inaga xaaraan naga ahayn waa qaybta labaad waxyaalo mubaaxaad nebiga u ah oo inaga mubaax inoo ahayn iyo waxyaalo fadaa'iloo dheeraado nebigu iska leeyahay afarta nooc buu ka dhigaya wa hiya kaiira mualafaat khasiira shahiira alwal alwaajibaat husa nabiyu biwujuubi ciddati alwitri wasiwaaki wludxiyati husa nabiyu nebiga waxa lagu gaar yeelay biwujuubi inay waajib tahay ciddatin arrimo tira leh alwitri ka bedel witrigaa waajiba biwujuubi witri wasiwaaki cadaygaa waajiba wludxiyati udxiyada la qalo maalinta ciidda ayaa waajiba kada waxaa ka mida adduxa salaatu duxa low saxa waa hadday asaxdee wlmusaabaratu in loo adkaysto cala alcaduwi cadowga in lala sabirtamo wakadaa waxa la mida almushaawara in saxaabada lala tashado washaafici imaamu shaafici canilwujuubi waajibnimo sarafa waa ka leexiyey xakaahu canhu waxaa ka xikaayooday albayhaqiy fi lmacrifa kitaabka macrifa laydhaa ayuu kaga xikaayooday halkan wuxuu sheekhu kaga hadlayaa afar arrimoodoo nebiga u waxa waxaa u horeeya wujuubulwitri inuu habeenkii witri tukadaa waajib bay nebiga ku ahayd innagase waajib inaguma ahee ninkii tukan karaana uu tukanaya kii kalena tukan maayo wasiwaaki cadayguna waajib buu ku ahaa innagase waajib inaguma ahee wa mardaatu lirabbi madharatu lilfam wludxiya udxiyada maalinta ciidulabxa inuu wax qalo calalaqal neef allaha ka yeele waajib bay ku ahayd waxaa ka mid ah almusaabara cala alcaduw cadowga inaan u dhaqaaqin tiradu doona ha noqdo nebiga ilaahay mamnuuc waxa ka ahaa xeeladaysi cararna hadalkiisa daa xeelad inuu u baxo iyo inuu cararo maya intay doonaan noqdaan laakiin qofka muslimka ah labalaabunbaa lagu ogolyey labalaab ayaad hor istaagaysaa difaacaysa waa laba qof ciidan haddaa boqoltiina laba boqol hadday ka bataan laba laab laba ikhtiyaar baad leedahay inaad u sabirto iyo inaad meeshaba u bannaysooo ilaahay kugu qabsan maayo laakiin nebiga tiraday doonaan ha gaadhaane musaabara qodobka kale waa almushaawara inuu asxaabta la tashado washaawiruhum fi lmri amar waa la amray wujuub laakiin mushaawarada inuu saxaabada la tashado imaam shaafici wuxuu yidhi amarkaasi waa amru irshaad waayo marar badan baa nebigu la tashaninoo go'aan uu gaadhay marka amarkaas waa nadbi waxa soo hadhay adduxa salaatu duxa nebigu mawaajib bay ku ahayd albulqini baa wuxuu leeyahay maya waajibkuma ahayn waxaanay u badan tahay inaanay waajib ku ahayn afarta kale ayaa waajib ku ahaa khusa nebiyu nebiga waxa lagu gaar yeelay bi biwujuubi ciddatin arrimo doora waajibnimadood al witri witriga kowdheh wasiwaaki cadayga dheh waludxiyati udxiyada kada duxa duxada lamida low saxa waa hadday asaxdee walmusaabara iyo in loo adkaysto cala alcaduwi cadowga lala sabirtamo wakada almushaawara in la watashado washaafici imaamu shaafici sarafahu waa ka leexiyey amarkan can ilwujuubi waajibnimo xakaahu canhu waxaa ka sheegay albayhaqiyu fi lmacrifa kitaabka laydhaa kitaabu lmacrifa kada waxaa la mid ah altahajudutahajudka walaakiin ha yeeshee khufifa waa la khafiifiyey naskhan iyadoo la nasakhay wa qiila waxaa la yidhi alwitru daa tahajudku waa witriga uun waducifa waa la daciifiyey kadaa waxaa la mida ah, qadaa'u dayni deynta inuu bixiyo ma maata ciddii dhimatay oo walam yaturkaan ka tegin wafaa'an waxay ku bixiyaan qiila waxa la yidhi bal haada karam taas waa deeqe waajib kumay ahayn kadaaka waxaa la mid ah takhyiiru nisaa'i dumarka inuu khiyaar geliyo allaatii maca dumarka la jooga wa ama min almuxaramaat intaa wuxuu ku dhammeeyey wixii waajibka ku ahaa ase innaga waajib inagu ahayn waxaa ka mid aha tahajud tahajud maxaa la ydhahdaa tarku lhujuud hurdada in laga kaco salaad kasto loo soo kaco maxaa la ydhahdaa tahajud hurdo laga soo kaco tahajudku inuu waajib ahaana waa war saxiixoo ilaah baa yidhi yaa ayuha lmuzammil qum illeyla ila qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil ilqur'aana tartiila laakiin markii dambe waa la nasakhay mudduu tukanayay nebigu markaase waxa lagu nasakhay ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adna min ulusay illeyl oo suuratu musamil ugu dambaysa culimo qaar baa waxay dhn tahajudkan la yidhi wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak waa witriga waducifa waa la daciifiye witriga iyo salaatuleilku way kala duwan yihin laba cibaado ee marna waa laysku ladhaa waa laysraaciyaa marna waa la kala qaadaa waducifa waxaa la daciifiyey maxay in witriga iyo salaatuleilka isku wax laga dhigo waxaa kaloo nebiga khaasiyad u ahayd khaasiyadda sideedaad qadaa'u dayni man maata walam yatruk wafa'an nin alla ninkii dhintaa ee deyn lagu leeyay wuxuu deynta ku bixiyana aan ka tagin nebigaa bixinaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo wuxuu odhan jiray ana lakum bimansilati alwaalid waxaan idin taaganahay xaggii waalidka man taraka maalan aw dayaacan faliwarasatihi ninka xoolayo guriga ka taga warasadiisu ha dhaxleen waman taraka daynan fa calaya wa ilaya ninka dayn ka taga aniga ha laygu soo wareejiyo anaa ka bixinaye marka qadiyadda inuu nebigu bixiyo waajib waajibbay ku ahayd culimmada qaar baa yidhi qaarnaba waxaa deeq bay ahaydoo ilaahay baa deeqsi ka dhigayoo wuu ummadda ka furanayay waa la yidhi qodobka kale waxa weeye nebiga khaaska ku ahaa wujuubu takhiiri nnisaa dumarkiisa inuu yidhaahdo ilaahay iyo adduunyada kala doorta hadday dumarku maanta ku weydiiyaan biilka iyo guriga nageer hagaaji iyo hee dee wallad fay wareegaysa adiguioo bal insha allah waxbaan yar sugayaa iyo arrimuhu ha iska hagaagaan iyo jiilaal baa lagu jira gugu hadda iyo waxaad tidhaahdaba adugu waa inaad farsamayso laakiin nebiga waxa lagu yidhi soo fadhiisi waxaad tidhaha ku noole aniga iyo adduunyo kala doorto yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika in kuntuna turidna alxayaata adunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wa usarixkunna saraaxan wain kuntuna turidna allah warasuulah wadaar alaakhira faina allaha cadda lilmuxsanaati minkuna jran caiima doorashadaa la geliyey nebigu caaishuu ka bilaabay caaishuu ka bilaabay wuxuu yidhi caaishaay labada arrimood kala dooro oo weliba aabbaaiyo hooyadaa la soo tasho ma adigaan aabbahay kaala tashanaya kaala tashmaya go'aankan ridayaay laakiin dumarka ha iga sheegin waxaa is leedahay kuwa kale adduunyada ha doortaanoo meesha ha banneeyaan nebigu tii alla tii weydiisaa walle waanu sheegaya maxaa aniga layguma abuurin inaan wax qariyo deetn waxay tii ilaah iyo doortay iyo nolosha ku nooshay kuwiina halkiiba wada mareen marka wujuubka culimmadu waxay dhahdaan furrin umay baahnaan lahayn hadday tiraa adduunyaan doortay halkaas may ka bixi layd wa usarrixkunna saraaxan jamiila kada waxa la mida atahajudu ah tahajudka walaakin khufifa waa la khafiifiyey naskhan iyadoo la nasakhay wa qiila waxaa la yidhaha alwitru da tahajudku waa witri wa daciifa waa la daciifiyey kadaa waxaa la mida ah qadaa'u dayni deynta in la bixiyo ma maata kii dhintay ee walam yatruk aan ka tegin wafaan wax lagu bixiyo qiila waxaa la bal hada karam waajib may hayne deeqsinimada nabiga ahayd kadaaka waxaa kuula mida ah, takhiiru nisaa'i dumarka in la doorrasiiyo allaatii dumarka macahu la jooga wa ama min almuxaramaati halkaas maxay ahayd wixii waajib ahaa waxyaalaha muxaramka ee nebiga laga xarimayna maxaa ka mid ah? loo banneeye dheh ma isagaa laga xarimay cafwan sax marka hore n saxnayn laga xarimay dadka kalena waa u banaantahay mima ubiixa lisiwaahu xurima calayhi fahiya muddu caynayhi lima qad mutica annaasu bihi min zahrati dunyahum kadaka min khaa'inati mima ubiixa wixii loo banneeyey lisiwaahu nebiga cid ka soo hadhay oo xurima calayhi isagana laga xarimay fahya waxay tahay maddu caynayhi labada indhood inuu u taago limaa qad muttica wixii loogu raaxeeyey annaasu dadka oo bihi ah min sahrati dunyaahum adduunyadooda dhaldhalaalkeeda inuu indhaha u taago kadaaka waxaa la mida min khaa'inati alacyuni isha wax lagu khiyaano iyo ilqoodha wa nascuhu inuu siibo limaa wixii ucdudhu tiri wa nascuhu inuu siibo limaa labisa wuxuu xidhay min la'mati xarbin qalab dagaal ah la'mati xarb xurrima waa la xarrimay xataa yulaaqi alcida ilaa uu cadowga la kulmo oo fayansica uu siibo sadaqatan baa laga mamnuucay famnac mamnuuc sadaqatan sadaqo inuu cuno walow tadawuca sunnaba allaha ka yeele yay waajib noqonine iyadana mamnuuc arrimaha nebiga laga mamnuucay waxaa ka inuu indhaha la raaco waxay dadku haystaan mood iyo nool iyo guryahay dhisteen iyo gawaadhidooda iyo gaadiidkooda wala tamudanna aynayka ila ma matacna bihi aswaajan minhum sahrat alxayaati dunya linaftinahum fiih indhaha la raacin baa layidhi haba sii waayo wax ka wanaagsan baa alla ku siiyeeye indhaha la raacin innagana waa laynu amrayoo dee nebiga waa ku dayanaynaa inaannan indhaha la raacin oo aanad ku indhadaraandarayn ayaa la doonayaa waayo nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam unduruu ila man taxtakum walaa tanduruu ila man huwa fawqakum ka idinka hooseeya eega haddaad maanta afurkii haysato kaana furka haysanin eeg haddaad deggan tahay kaa qaxoontigee wareegaya eeg laakiin haddaad fooqada aad eegto waad ku indhandaraandaraysaa uun marrag baa waxaa haysta deetana intaada yarba saluugi soo ma marka waxaad inaad ilaahay u shukri noqdo waxa keena inaad eegto qofka kaa hooseeya qodobka labaad ee nebiga laga mamnuucay waxaa ka mid a khaa'inatul inuu wax ka diro oo ama qof la dilayo ama qof la garaacayo ama wax la bixinayo inuu isha ka hadlo nebiga loo diiday waa inagii sheegnay nin la dili rabay oo cumaan bnu cafaan uu magangeliyey oo nebigu la baayactanu ku duquulay markuu nebigu baactamay u yidhi war maxaad u kici weydeenoo markii koowaadeen diiday nin muxuu dili waay rasuul allah maadna yar dalbatido isha aad nugu yar dalbatid maa kaana linabiyin an er takuuna lahu khaa'inat ayun nebi ilaahay isha kama hadlo toos buu u hadlaa amuu iska qodobka soo raacaa waxa weeye de ilahayna wuu tilmaamay yaclamu khaa'inat alacyuni wamaa tukhfi suduur waxaa kaloo nabiga aanu bannaanayn hadduu labisto oo labis dagaal xidho inuu bixiyo labiska dagaal ilaa gaalays helaan oo ay calaf qaadaan maalintii uxud wuu tashaday tashigii waxa loo batay in bannaanka loogu baxo nebigu laakiin wuxuu ku fikirayay magaalo dhexdeedu ka difaactamo toodii buu raacay qalabkiibuu soo xidhay muddadii uu xidhanayay guriga ku raagay ayay saxaabadu iscanaanteen waa nebiga waynu kadeednay waynu dhibnaye aynu arrinka u celinonu idhaahno iska joog halkaaga ka dagaalan mar alle markii hadalkii ku idhahday wuxuu idhi maa yenbagii linabiyin idaa labisa la'matahu an yadacaha xataa yaxkuma allahu baynahu wa bayna acdaa'ih nebi waxaa ka mamnuuca haduu qalab dagaal xidho inuu siibaba ilaa goorma ilaa iskala hagaagayaan ciddii uu socday sidii baan u yeelayoo markuu dagaal ka soo food qaado umuu bixin jiri waxaa kaloo ugu dambaysoo qadiyadda kale ku xigtaa sadaqadda ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqotee sadaqadii waa ka xaaraan keligiina maahee iyo alubaydka inamaa hiya awsaakhu nnaas waa dadku waxay iska maydhayn dembi bay iska maydheen dee nebiga lagu maydhi maayo wixii la qasaalay ee uskagaa nebiga lagu basrin maaye ilaahay wax wanaagsan buu siiyey mima ubiixa lisiwaahu wixii cid kale loo banneeyey xurima calayhi nebiga laga xarimay fahiya maducaynayhi indhaha inuu taago lima qad mutica wixii loogu raaxeeyey annaasu bihi dadka loogu raaxeeyey oo min sahrati dunyaahum adduunka dhalalaalkale ah kadaaka waxaa la ah, min khaa'inati alacyuni isha khaa'inada ah alcaynu ucdudhu tiri wa xashuu ku buuxiyuun arrimaha tiri wa nascuhu inuu bixiyo limaa labisa wuxuu xidhay min la'mati xarbin dagaal qalabkii ah xurrimo waa la xarrimay xataa yulaaqi alcidaa ilaa uu la kulmayo cadowga oo fa yansica uu markaas siibo sadaqatan famnac waa mafcuulkii muqadama famnac diid ayuha almadkuur sadaqatan diid walow tadawucan tadawucna allaha ka yeele nebiga sadaqad waa famnac diid ashicra gabayga iyo walhada qoraalka wa qiila waxaa la yidhi yumnacu waxaa kaloo mamnuucaa huumun toon wanaxwihi wixii la mid ah wa aklun yaqacu iyo cunno dhacaysa maca tikaa'in dengiigsi jiqilaysi isagoo jiqilaysta inuu cuno ina waa la diiday wanikaaxa inuu guursado lilamati adoon maca alkitaabiyati gabadh kitaabiyada oo hayrlmuslimati aan muslimad ahayn kadaaka waxaa kuula mida ah, imsaakullatii tii inuu haysto qad kariha diiday nikaaxahu guurkiisa diiday wlkhulfu fi hada abat wlkhulfu khilaaf fi hada dhowrkan arrimood abata waa sugnaaday halkana wuxuu ku sheegayaa shan arrimood me waa oo nebiga mamnuuca ka ah waxyaalaha ilaahay ka mamnuucay waxaa ka mida ah, gabayga nebigu gabayga ma tirin jirin hibana uma lahayn mana xifdii jirin laakiin gabayga uu dhadhansan jirayoo kiisa liitiya kiisa wacan wuu kala sheegi jiray laakiin markuu islaa beyt soo qaado ayuu kala qalluuciyo kala marooriyaa abubakar baa yidha ya rasuul allah wamaa callabnaahu shicra wamaa yanbagii lah run buu ilaahay sheegaye gabaygu sidaa ahayn sidaa waa isla mid ereyga xagga hore la tuuray xagga dambe la waa isku mid marka gabay mamnuuc buu ka ahaayo haddii uu gabi jiray qur-aankaba maxay odhan lahayn carabi oo anugu ka sii yarbadiyuun halkii hore meel horuu marayo ibtidaa'iya iminka meel saruu marayaayo arrinkii wuu sii ballaadhin bay wa kadalika alkhat khadka iyo qoraalkana ilaahay waa ka mamnuucay waa inagii soo marnay markay umminimada maraynay alummiyatu linnabiyi mucjisa waligayrihi macjasa waa inagii lahayn nebiga waa mucjiso oo inuu wax qori waayo hadhow baanay odhanayn waa wuxuu weligiiba xarxariiqi jiray war wuxuu la foorfoorarayba wuxuu ducanayay oo foolanayay show qur-aankan waxaan uu habay odhan laayeen laakiin markaanu weligiiba waxba qorin walaa tahutuu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun ayuu ilahay yidhi waxba qori jirin haddaad wax qori leed waa shakiilaaya markaa qori jirin sheekha ladhaa baqawi xuseen mascuud baa wuxuu waanu qori jiray qoraalka wuu yaqaanay gabaygana wuu yaqaanee manuu qorin manuu tirinin waa lagu qabsaday sheekha waxaa lagu yidhi maya manuu aqoon manuu samayn culimo kale waxay ku dareen thuumun basasha iyo toonta labadaba ilaahay baa ka mamnuucay waanad mooddaa inay daliilku xoog leeyahayoo mar loo soo dhigay basal cunto leh nebigu iska riixay saxabad wxuu ku dha maxaaraanba may buu idinku cuna unaaji man laa tunaaji waar adugu hebeloo buu ku yidhi anugu waxaan la faqayaa cid aanad la faqayn adugu ye anuu malaa'ig baan la faqayaayo malaa'igtuna ina almalaa'ikata latata'adaa mima yata'adaa banu linsaan biniaadamku wuxuu dhibsado malaigtu waa dhibsataaye marka toon iyo basalna nebiga ma cuni jirin waa qwlixdan arrimoodba qowl khilaafsanna wuu jiro odhanaya xaaraan kamay ahayne isagumaa diidanaa alitikaau cinda alakli itikaago inaga inidhi waa laba nooc in cagaal laysdhaafsado iyo adigoo jiqilka dhigtay inaad wax cunto labadaba nebiga mamnuuc bay ka ahayd nebiguna waa kii lahaa innii laa aakulu muttaki'an ma cunayo anigoo muttakia ah. qodobka kale waxa weeye nikaaxu lamati almuslima addoon muslimada inuu guursado waa ka mamnuuc ba nebiga calayhi salaatu wasalaam sababtuna waa maxay haddaa addoon inuu haysta maaha addoon inuu meher ku xidho waayo shareecaduba addoonta waxay fasaxday ninku markuu zine ka baqdo gabadh xorana guursan kari waayo labada xaal markii la helo gabadh xorana gaari waayo zinana ka baqdo ayaa adoonta loo ogolaya dee nebiga zina looga baqin maayo waa macsuum idan sidaa hadduu macsuum yahay addoonnimo waa ka mamnuuc waxaa kaloo ka mamnuuca nikaaxulkitaabiya gabadh kitaabiyadu ahlukitaaba oo yuhuud ama nasaare ah nebiga waa ka mamnuuc muslimiinta laakiin waa u bannaan tahay hadday dhowrsoontoo cafiifo tahay oo ay xumaan aqoonin nebiga maxaa looga mamnuucay maadaama uu yidhi sawjaatii fi dunya sawjaatii fi ljanna dumarkayga adduunkan ku qaba waa kuwan jannada ku qabi doonuu yidhi dee kitaabiyadda adduunka ku guursado waa gaalad jannana geli mayso marka labu bay noqonaysaa in xadiiskii beenoobo iyo inay beenoodo in allaha xaramahuma cala alkaafiriin marka qof kitaabiyada nebiga waa ka mamnuuc qodobka ugu dambeeya waxa weeye imsaaku lmar'ati lilatii kariha nikaaxa gabadhii nabiga diiday guurkiisa inuu sii haysto ilaahay waa u diiday qof dumaray ahayd oo daxaag baa dhalay nin boqora oo carbeed ayaa loogu sheegay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu gabdho fiican leeyihi sui guuri waan kuu guuriyey deetan waa la soo dhibaadiyey waa la soo diray waa la keenay markii la keenay laba xadiis baa tilmaamaya xadiis wuxuu tilmaamaya waa daciifo inay dumarku u heshiiyeen eh, dumarkii nebigu u heshiiyen nebigu madabasa ku jeclaado haa markuu kuu soo galo acuudu billaahi dheh ku jeclaan doonaa xadiis wuu odhanaya sidaa laakiin waxaa ka xoog badan iyadaa iska maagtay oo nabadu waa dee boqor baa dhalayoo cirka isla maraysa deetna waxay tidhi dee anuu melikad baanayoo boqorad baanay adna suuqaatay nebigay ku leeday adna waxaa tahay raciyad adna boqorad baanay deeta nabigu markuu arkay siday isu fahamto coorinayso ayuu ilxaqi biahliki ordoo reerkiinni qabo marka qofka noocaasoo kale ah inuu sii haysto nebiga waajib maartay xaaraan bay ka ahayd wa shicra gabayga xaaraan ka aha walhada qoraalka wa qiila waxaa layidhi yumnacu humun wanaxwuhu wanaxwuhu waa maxay waa basashii waaklun yaqacu maca tikaa'in waaklun cunitaankiisu yaqacu inuu u dhaco maca tikaa'in isagoo dangiiga wnikaaxi lilamati wnikaaxa inuu guursado lilamati adoon maca alkitaabiyati kitaabiyad hayr lmuslimati aan muslimad ahayn kadaka waxaa la mid ah imsaaku latii tii inuu haysto qad kariha diiday nikaaxahu waalkhulfu fii hada habat waalkhulfu khilaaf ayaa fii hada lixdanba habata ku sugan qaybtii kalena waa tan nebiga loo banneeyey waqad abaaxa rabuhu lwisaala lahu wa fii saacati alqitaali bimakkata waqad abaaxa waa u banneeyey rabbuhu rabbigii wuxuu u banneeyey alwisaala xidhiidhin lahu linabiy sal slam wa fii saacatin saacadna alqitaala inuu ku dagaalamo bimakatin maka kadaa waxaa la mida bilaa ixraamin duuuluha dukhuuluha inuu ku soo galo bilaa ixraamin ixraam la'aan walaysa ma aha nebigu bilmanaami hurdada mudajican isagoo jiifa naqduuduuihi weysadiisu jiif uu jiifsaday kuma jabto xasala kuma dhacdo kada waxa la mid istifaa'u inuu doorto maa lahu llaahu axal wixii ilaahay u xalaaleeyey min qabl qismatin isagoon qaybin kada sidaas leegbu yaqdi u xukumaa linafsihi naftiisa wa wuldihi waladkiisa oo fayamdi yamdii xukmuhu xukunkiisuna waa u socdaa kada shahaadatu markhaatiga la mid kadaaka yuqbalu waa la aqbalaa man shahiduu lahu ciddahu markhaati kacday kadaaka sidaasi leegna yafsilu waa kala saaraa fii xukmihi xukunkiisa bicilmihi ogaal lilcismati maadaama macsuum yahay wakhtalafuu way isu qabteen fii hayrihi hayrkiina liriibati shaki awgii ayaa laysugu qabtay qodobadani waa qodobo mubaaxaad oo nebiga u bannaan cid kalena aanu bannaanayn maxaa uga horreeya alwisaal wisaalku waxa weeye soonkii maanta aad soomanayd ood caawa ku darto barina ku darto oo aad habeen dambo kalowun aad furto marmarna nebigu saddex maalmood iyo laba habeen buu israacin jiray saddex maalmood iyo laba habeen saxaabadu u diidu xidhiidhinina soonka sida yaa rasulla adba wad xidhiidhisaaye suu lastu ka hayatikum inna innii abiitu cinda rabbii yudcimunuu yasqiini anugu idinla nooc ma yihioo ilaahay baan la shirayaa la munaajoonayaa taasaa cunno iyo ah. way isyargiijiyeen deete waa inoo bilaaba buu bilaaba way bilaabeen maalin maalin labaad maalin labaadii baa bishii la arkay suli haddaan la arki layn waynu wadi layn ilaa rag badani oo isgiijinaya ay amarka qaataan saxaabadu way shaafalatayn jireenoo amarka nebiga eegi jireen hadday arkaan amar jaasima hadal may soo celin jireen hadduu amarku yahay waar mayd iska daynna waxay dareemi jireen inaanu adkayn maase odhan jireen rasuul aanu wadno wisaalku waa kaa wisaalkana waxa loo xarimay liquwati nafsi nafta awooddeeda waxaa kaloo nabiga loo xalaaleeyey saacatan fi lqitaali fi makka hal wakhti uu maka ku dagaalamo cid kaloo maka loo ogolaad ku dagaalamaa ma jirto nabigaa yidhi inahu qad uxillat lii saacatun lilqitaali fii makka walam tuxilla liaxadin qablii walaa bacdi cid iga dambaysay cid iga looma xalaalayn saacaddina waa intii uu qabsanayey markuu qabsadayna xaaraanimadkeedii iyo xurmadeedii way soo laabatay waxaa kaloo nebiga loo xalaaleeyey inuu maka iska galo bilaa xarmasho ixraam la'aan buu iska gelaya dadka kale laakiin looma ogolo waa inuu xarmado waa qowl laakiin laga xoog badan yahaye haddaad dan ka leeday socotaa waa iska geli kartaa waxaa ka mid ah, nebigu hadduu seexdo oo dhinaca dhigo oo xataa khuuriyo weyse isujabi mayso mar iyo laba iyo saddex toona maaha intuu iska jiifsaday bilaaluu yimi deetna uu kiciyey salaadda u kacay dabeetna waa la yidhi rasul miyaad weysaysanan maasuu yidhi maya tanaamu caynaya walaa yanaamu qalbii aniga labadeeda indhoodun baa seexdaa laakiin qalbigaygu ma seexdo idinku laakiin wada damaysaan ijiinka waa laba idinka laakiin labada indhoodoo kullin baa seexanaya halkuu innagana yidhi alcaynaani wikaaha sahi fa idaa naamat alcaynaan istadlaqa alwika waxaa kaloo la midoo nebiga u gaara dumarkiisa inuu tuu doono u yeedho oo ama la safro ama la hoydo isagoo waxba qaybin qaybintu waajib kumay ahayn laakiin midkeenna dumarka badiya waa ku waajib sandulleh balmay kuurkuursanayso kutubaha haysato ilaahay ku fasaxdo inta meherku ku xidhan yahay wuxuu iska odhaya waa gabowdo haddama adaan gaboobin markaasuu ku waan iskaga wareegayaayo taasi wax bannaan maaha waa xaq bini aadano ilaa qiyaamaha kula soconaya laakiin nebiga waajib kumay ahayn turji man tashaa'u minhunna wa tu'wi ilayka man tashaa kadaaka yaqdi nafsi qadiyadaha cajiibkae nebigu la gaar yahay waxa ka mid ah, naftiisa iyo waalidkiisa wuu xukumi karaa xukunkiisana uu soconaya laakiin qof aan ahayni naftiisa ma xukumi karo adoo garsooro ah, ah oo qaadiya ah, haddii alaabtaadii lagu horkeeno keeno ka garnaqi maysid halkaasaad soo fadhiisanaysa aduu waad kacaysaa garsooro kalaa imanaya ila waxaagiye marka waad ku doodaysaa kan nebigu laakiin wixiisuu ka garnaqi karaa ubadkiisu u garnaqi karaa u xukumi kara odhan karaa inantaydaa hawshaa iyo inankaygaa leh waayo waa almacsuum isagu laakiin adiga waa lagaa baqanayaa inaad u yar janjarsatoo tidhaahdo waalidnimada ku qaaddo wax isku luqluqdo markhaatigeeda waa la helay wuu dhaboobay inantaa iskaleh waxba ku jiidanaye waxamad hagaajinin qof kale naftiisana uma xukumi karo ubadkiisana uma xukumi karo waxaa kaloo la mid a ubadku uma furaan isaguna isuma furi karo labaduba nebiga waa u bannaanaayeen ila waa macsuuma been sheegi maaye wuu isu furi karaa markhaati ubadkiisana waa u furi karaa ubadkuna waa u furi karaa waxaa kaloo la mida yuqbalu man shahida lahu cid alle cidduu markhaati kacda waa laga aqbalaya nin keliyana allah ka yeelay nebiga ayaa nin caraabiya faras ka iibsaday acraabigii baa hadhow la baayacay wuu isrogay acraabigii reermiigii nebigu ku yidhi markhaati ma haysataa keligood bay haayeen fariidba waa wuxuu arkayay inaan markhaati la joogin nin saxaabiyan baa soo boododha khusayma ibnu saabit wuxuu idhi anaa markhaati ku ah nebigu waa oo seed markhaati igu tay oo ilaahay inuu ku waxyooday baan kaa rumaystaye ma faras baan kaa rumaysan waayaya tii baa la qaatay ninkiina waxa lagu abaalmariyey shahaadatuka tacdilu shahaadata rajulayn laba nin markhaatigood baad u dhigmaysaa kadalika yafsilu fi xukmihi qodobka kale ee ugu dambeeya waxa weeye nebigu ogaal buu kugu xukumi karaa ogaal uu koogiyey inaad waxaday buu ku arkayey wuxuu kugu xukumaya inaad xaday adoo sinaysanayuu ku arkayey arag buu kugu xukumi karaa iyo ogaal ilahay u soo waxyoodo laakiin qaadiga maxkamadda fadhiya ogaal ma kugu xukumi karo hadduu ku arkaya xalayto adoo wax dilaya kow aroorta kuma xukumi karo waa inu dhaa markhaatiyaalkeen hadda isagaaba ku arkayey waayo lilcilmi cilmi layskuma xukumo ogaal hareecadu waxay dhigtay markhaati iyo qiraal iyo dhaar saddexda inuu qirto in markhaatiyaa la helo inay dhaar noqoto axkaamtu waa saddexaasun anaa arkayo ku xukumaya nebiguba u bannaanta ogaalka ogaal aragoo keliya maaha maqalla way noqon kartaa markuu caayan maqlayey markuu samaynayan arkayey waa lay warramo malakjuriil baa i waramay wuu kugu xukumi karaya waqad abaaxa waa u ogolaaday rabbuu rabbigii alwisaala xidhiidhin lahu linabiy wa fii saacatin saacad baa alqitaala dagaal loogu ogolaaday bimakata wa abaaxa saacatin alqitaala bimaka kadaa waxaa la mid ah dukhuuluha inuu galo maka bilaa ixraamin baa loo ogolaaday walaysa ma aha walaysa ma aha naqdu wuduu'ihi xasal mid naqdu wuduu'ihi weysadiisu inay jabayso xasala mid dhacday bilmanaami inuu seexdo mudajican isagoo jiifa kadaa waxaa la mid ah inuu la baxo maa wixii lahullahu ilaahay axalla u xalaaleeyey min qabli qismatin intaanu qaybinba dumarkiisa cidduu doono inuu la bixi karo kadaaka saasoo kale yaqdii waa xukumaya linafsihi naftiisu u xukumaa wa wuldihi waladkiisu u xukumaa oo fa yamdii kada waxaa la mid ahaa shahaadatu marag kadaaka sidaasi leegbaa yaqbalu waa la aqbalaya man shahiduu lahu yuqbal waa ka fiican yuqbal waa la aqbalaya man shahiduu lah cidduu markhaati kacday kadaaka sidaasi leeg yafsilu waa kala saaraya fii xukmihi xukunkiisa wuxuu ku kala saarayaa bicilmihi ogaal uu ogyahay ama ha arkayo ama ha maqlayo ama ha loo warrame lilcismati maadaamuu macsuum yahay intaba wakhtalafuu way isku qabteen fii hayrihi intaan isaga ahaynna liriibati shaki baa ka imanaya ilah waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaqfiruka wanatuubu ilayk